adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa halkan waacana khiyaarteena dhegaysanaysaa meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta uu idiin soo gaaraya maqalka k n n waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur k n n magaalada muqdisho mar kale ismaqal haboon dhegeystayaal waa talaado saddexda bisha januari sanadkuna waa labaatan saddex iyo labaatan barnaamijka ciyaaraha maalin weliba ayaa xilligan oo kale ka dhagaysataan idaacadda kulmiya marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado muddadu barnaamijka hawada ku jirana waxaad ku maqli doontaan kooxda kubadda cagta brenford oo xalay garoonkeeda ku garaacday naadiga liverpool kulankaasi iyo waxyaabihii laga soo diiwaan geliyay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan manchester united waxay caawa gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda barnamos waxaa laga filayaa inay usoo laabtaan xidigaha ka maqnaa sida martinis waan idin soo gudbin doonaa kulankaasi hordhiciisa arsenal iyana caawa waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta lagu magacaabo newcastle united oo haatanba ku jirta kaalinta saddexaad ee horyaalkaasi premier leaga chelsea waxay dooneysaa inay arsenal ka hor istaagto saxiixa xidiga lagu magacaabo mekala modrig waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda kubadda cagta chelsea waxay ku dhowdahay saxiixa xidiga reer argentiin ee lagu magacaabo enso fernandez christiano ronaldo oo dib ugu soo laabtay amaba dib ugu soo laabanaya horyaalka brimer leaga kooxdee ayaa lagu wadaa inuu ku biiro barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka muddadu hawada ku jira in aad ku dhagaysan doontaan liverpool waxay dalab ka gudbisay xidig ka ciyaara horyaalka brimer leaga waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan tababaraha liverpool jordan clob waxa uu ka hadlay sababta uu xalay beddelka ugu sameeyey firgil vandage oo xalay soo bandhigay daafac liita waxaa kaloo maqli doontaan taariikhaha laga diiwaan geliyey kulamadii laga ciyaaray horyaalada ama horyaalada qaaradda yurub iyo hordhaca kulamada lagu wado in laga ciyaaro waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyga oo haatan maraya meel xiiso leh sidoo kale qeybaha dambe ee barnaamijka dhegeystayaasha ayaa nala falanqeyn doona waxaana fursad idiin siin doonaa inaad nala falanqeysaan kooxaha aad taageertaan iyo suuqa kala iibsiga intuu barnaamijka hawada ku jiro tabinii diyaarin waa luul maxamuud aadan waxaa farsameynaya shariif sheekeeye mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka n n waa tahay saaxiibayaal ismaqal wanaagsan waxaan u gudagalaynaa barnaamijkeena ciyaaraha xalay horyaalka brimer leaga waxaa laga ciyaaray hal kulan iyadoo caawa lagu wado in laga ciyaaro kulamo kale kooxda kubadda cagta brevord ayaa xalay garoonkeeda guuldaro waxay uga dirtay kooxda liverpool oo xalay soo booqatay guusha ee waa guushan weyn ee xalay brevord ka gaartay liverpool ayaa waxay ka dhigan tahay inay tahay tii ugu weyneed markii ugu horeysay ay ka gaaraan kooxda kubadda cagta liverpool tan iyo sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sideedii xidiga lagu magacaabay ibrahima conate oo u ciyaara kooxda kubadda cagta liverpool islamarkaana daafaca uga ciyaara ayaa xalay daqiiqadii toban iyo sagaalaad gool iska dhaliyay goolkaanu ahaa koorno lagu soo laaday kooxdiisa ayaa xidigan wuxuu isku dayay inuu maaragtay bannaanku saaro balse jilibka ayaa kaga dhacday kubaddaasi sidaas darteedna shabaqa ayay gashay ugu dambeyntiina amaba goolkaasi aan goolka ahaa waxa uu ka saacida brenford inay ciyaarta hogaanka u qabtaan brenford ayaa xalay qaab wanaagsan u ciyaartay iyadoo aad maaragtay gabagabadii qeybtii koowaad ee ciyaarta daqiiqadii afartan iyo labaad ay ka dhaliyeen liverpool gool goolkaasoo noqdayba goolkii labaad oo xalay liverpool ay ka dhaliyeen ahna goolka koowaad ee ayaga shaqaysteen qeybta hore kulanka ayaana waxauu kusoo dhammaaday laba gool iyo eber oo helay gool amaba ku hogaaminaysay kooxda kubadda cagta brenford liverpool ayaana laba gool loogu hogaaminayay hore ciyaartaba markii dib laisugu soo laabtay qeybta labaad liverpool ayaa isbeddel sameysay iyadoo daqiiqadii kontonaad ay heleen goolkooda koowaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo jamberlin kaasoo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo hal balse breford ayaa xalay waxay ahaydba koox adag islamarkaana waxaa u muuqatay wadada guusha ayagoo doonaya inay liverpool maadaamay marti wahayd gurigooda ay kaga badiyaan liverpool ayaa xalay waxay ka liidatay qadka dhexe waxaana ka muuqday qalqal aada u fara badan liverpool ayaa waxay iska lumisay fursad ay ku imaan lahayd kaalinta shanaad ee liiska kalsareynta sidoo kalena waxay kusoo hareen amaba ay kusoo yareyn lahayd farqiga kaalinta afaraad ee horyaalkaasi brimer leaga liiskiisa kalsareynta brenford ayaa ciyaarta ku wadatay si dardar leh waxaanay mar kale daqiiqadii siddeetan iyo afaraad ciyaartoo gabagabo ku dhow ee dhaliyeen goolka saddexaad ciyaartoo sidaas ku noqotay saddex gool iyo hal xidiga lagu magacaabo maxamed saalax iyo sidoo kale xidiga loo yiraahdo nunes ayaa waxay sameeyeen fursado waaweyn iyagoo fursadahaasi ay eh, ka khasaariyeen kooxdooda waxaana kubad uu xidig reer masar uu keenay dhinaca bidix ka keenay uu u tuuray xidiga lagu magacaabo nunes nunes ayaase kubadaas intuu goolka breford la kor tagay haddana ka khasaariyey kooxdiisa breford ayaana kulankaasi waxay dhaliyeen afar gool balse laba kamida ah waa laga diiday halka laba kalena loo ansixiyey ugu dambeyntiina kulankii udhexeeyay kooxaha breford iyo liverpool ayaa waxa uu kusoo dhammaaday saddex gool iyo hal oo liverpool xalay looga badiyay kulankeeda ugu horeeya ee sannadan labada kun saddex iyo labaatanka horyaalka Premier League haatan kaalintiisa koowaad waxaa leelineysa amaba fikta hore ka taagan kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyana caawa ciyaari doonta Arsenal ayaa haatan afartan iyo saddex dhibcood waxay ku haysaa horyaalkaasi Premier League Arsenal ilaa haatan waa la celin laayahay amaba waa la qaban laayahay caawa ayayna waxay la ciyaari doontaa kooxda halista badan xagaagan ee lagu magacaabo newcastle united kaalinta labaad horyaalka premier leaga waxaa fadhisa kooxda kubadda cagta manchester city soddon iyo lix dhibcood ayay haatan haysataa manchester ayaa shantii kulana u dambeeyday saddexna way badisa hal waa laga badiyey halka halkalena ee barbara gashay kaalin saddexaad newcastle fadhido soddon iyo afar ee haysaa halka manchester united oo caawa ciyaari doonta ee ku jirta kaalinta afaraad ee horyaalka brimer leaga manchester ayaa haatan waxay haysataa soddon iyo laba dhibcood kaalinta shanaadna waa tottenham oo iyana haysato soddon dhibcood halka kaalinta lixaad ee ku jirta liverpool oo haysato labaatan iyo sideed dhibcood kaalinta toddobaadna waxaa ku jirta kooxda xalay liverpool garaacday ee brenford iyadoo haysato labaatan iyo lix dhibcood caawa waxaa jira kulamo kale oo lagu wada in laga ciyaaro horyaalkaasi premier leaga iyadoo kulan weyn uu dhexmari doono kooxaha manchester united iyo barnamos arsenaal iyo sidoo kale newcastle united kooxda kubadda cagta manchester united ayaa kulankan waxay ciyaari doontaa iyadoo daneysan in taariikh ay ku leeyihiin kulamadii hore ee labada dhinac ee kooxdan la ciyaartay manchester united ayaa waxay badisay toddoba ka mid ah tobankii kulan ee premier leaga ay la ciyaareen kooxda barnamos hal barbardhac ayay galeen laba marna guuldaro ayay kala kulantay oo labadani koox kulamada dhex maraya inta badan waxaa ku gacan sareysa manchester united dhanka kale kooxda barnamos ayaayana waxaa laga badiyey sideed ka mid ah sagaalkii kulan ee martidu waheyd manchester united dhammaan tartamada marka laga reebo hal kulan oo ay ka heleen min hal gool amaba ee eh, barbardhac kala galeen kaasoo dhacay sanadkii labada kun toban iyo toddobadii kooxda lagu magacaabo barnamos ayaa waxaa laleeyahay weligeed kamaysan badin meel ka baxsan garoonkeeda maysan kusoo badin kulamada horyaalka brimer leaga oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta manchester united manchester iyo kooxdan ayaa waxay labayo toban mar isla galeen barbardhac iyadoo inta badan kulanka dhex maraya labadani kooxood ee inta ugu badan ee ku gacan sareyso kooxda kubadda cagta manchester united kulankan ayaa caawa wuxuu ka dhici doonaa garoonka old trafford oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta manchester united Sister, the red one, show waxaan ku dhex jirnaa horyaalka brimer leaga iyo kulamada lagu wada in caawa laga ciyaaray kulanka manchester iyo bernamus wuxuu caawa dhici doonaa saacadu markay tahay koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa dhanka kale kulan xisal ayaa caawa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha arsenal iyo newcastle united arsenal haatan waa hogaamiyaasha horyaalka brimer leaga iyadoo haatan bugu hogaamineysa afartan iyo saddex dhibcood arsenal ayaana haatan kaalinta kuwaad kaga jirta horyaalkaasi kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa caawa waxay ciyaari doontaa iyadoo diyaar u ah amaba dooneysaba inay sii badsato dhibcaha ay ku hogaamineyso horyaalkaasi haddii ay caawa badiso waxay gaari doontaa afartan iyo lix dhibcood haddii laga badiyana hadda barteeda ayay joogi doontaa arsenaal ayaa waxay badisay koob iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaarteen newcastle tartamada oo dhan ay isku arkeen labadani kooxood halkan newcastle united ay laba gooli eber ku garaacda arsenaal kulankoodii ugu dambeeyey ee premier league ahaa ay wada ciyaareen bishii may markaas oo ugu dambeysay laba mar amaba laba mar oo isxigta ay garaacda kooxda kubadda cagta arsenaal markaasoo kale ahayd sanadadii kun sagaal boqol afariy sagaashankii iyo sagaashan iyo lixdii markaas wixii ka dambeeyey arsenaal ayaa waxay ahayd koox garaacaysa newcastle united kulamaday kula ciyaareyso imaaratis stadium newcastle ayaa waxay badisay labadii kulan ee ugu dambeysay ee premier leaga ay la ku ciyaareen garoonkooda halka arsenaal labadaas marba laga badiyay arsenaal ayaa shabaqeeda waxay ilaashatay sideed iyo labaatan kulan oo ay iska hor imaadeen labadani kooxood ee kooxda newcastle united ee la ciyaartay horyaalka brimer leaga manchester waa kooxda kubadda cagta manchester united ayaana waxay tahay kooxda kaliya oo arsenaal ka badan iyadoo sagaal iyo labaatan jeer ee kooxda kubadda cagta tottenham iska hor imaadeen ee garoonkeeda inta la joogay ee shabaqeeda ka ilaashatay kooxda kubadacagta tottenham arsenal labaatan iyo sideed jeer ayay garoonkeeda amaba kooxda kubadda cagta newcastle united waxay ka ilaashatay goolkeeda kulankan u dhexeeya kooxaha arsenal iyo newcastle united ayaa waxuu soo geli doonaa caawa saacaddu marka ay tahay tobanka waa afar saac afartan iyo shan daqiiqo ama caawa tobanka habeenimo iyo afartan iyo shan daqiiqo haddaa si kalau dhahaana waa caawa koob iyo tobanka oo dhiman shan iyo toban daqiiqo kulankan ayaana wuxuu ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarta kooxda kubadda cagta arsenal ee imaaratis stadium newcastle ayaana caawa waxay u martii doontaa kooxda kubadda cagta arsenaal oo haatan dooneysaba inay ka badiso caawa markay u tagto gurigeeda iyadoo arsenaal ay dooneysaba inay sii adkaysato kaalinteeda koowaad ee horyaalka premier leaga haddii aan eegno kulamadii eh, kooxahan ugu dambeeyey is arkeen arsenaal ayaa eh, kooxda newcastle united laba gool iyo eber kaga badisay kooxda arsenaal ciyaar dhexmarto sanadkan eh, bishii may weliba sidoo kale arsenaal ayaa mar kale laba gool iyo eber ayana waxay kaga badisay newcastle united ciyaar dhexmartay labadani kooxood labada kun koob iyo labaatankii bishii nofembar ciyaartaasoo ka tirsaneed horyaalka brimer leaga kooxda kubadda cagta arsenal ayaa mar kale laba gool iyo eber waxay kaga badisay newcastle united kulan dhex maray labada kun koob iyo labaatankii halka saddex gool iyo eber ee arsenaal kaga badisay newcastle united ciyaar ka tirsaneyd brimer leaga sanadii labada kun koob iyo labaatankii kulan ay isku arkeen tartanka efe kaabkana arsenaala laba gool iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta newcastle united marka loo fiiriyo labadani kooxood newcastle united iyo arsenal arsenal ayaa waxay tahay kooxda ugu badan ee ka badiso newcastle united iyadoo shanta kulan oo ugu dambeeda ay wada ciyaareen afar kamida ah ee badisay arsenal halka kooxda kubadda cagta newcastle united ee badisay keliya hal jeer caawana waxaa loo saadaalinayaaba inay arsenal ka badin doonto kooxda kubadda cagta newcastle united balse newcastle united haatan sidii hore waa ay ka duwan tahay xagaagaani kaalin saddexaad ayay kaga jirtaa horyaalka brimer leaga iyadoo kulamadii ay ciyaartay shanta kulan ee u dambeeyey afar kamida ah ee badisay hal kamidana ah ee barbardhac gashay newcastle ayaa xagaagaani waxay tahay mid ka duwan kuwii hore iyadoo kulankani weyn ee caawa labadan kooxood dhexmari doona weliba ku dhexmari doona garoonka imaaratis stadium lagu kala saari doono dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ayaan isla saaxiibayaal k n n waa idinkaga imaanayaaye kulamada caawa ee premier league ka dhici doona waxaa qeyb ka noqon doona kulan dhexmari doona kooxaha breford iyo everton oo soo geli doona caawa afar saac afartan iyo shan daqiiqo sidoo kale waxaa ciyaari doona lester city iyo fulham kulankaasina waxuu soo geli doonaa caawa afar saac afartan iyo shan daqiiqo haddii aan halkaasi kaga soo laabano horyaalka premier leaga ee dalkaasi ingiriiska markaana haddii aan fiirino suuqa kala iibsiga iyo wararka laga soo diiwaangelinayo waxaa si rasmi ah haatanba u furmay amaba u socdaba suuqa kala iibsiga ee bisha januari kooxaha qaar ayaana waxay sameyn doonaan saxiixyo cusub inta lagu jiro suuqa waa suuqa januari ee bishaani kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay wadahadalo la qaadan doontaa kooxda Benfica si ay u hesho saxiixa xidiga khadka dhexe ee lagu magacaabo Enzo Fernandes xiddigani ayaa koobkii adduunka ee sanadkani ay martigeliyeen dalkaasi Qatar waxa uu ka soo dhigay bandhig aad u wanaagsan Enzo Fernandes ayaa weliba waxa uu kusoo guuleystay daayirka ugu wanaagsanaa koobka adduunka intii uu socday xiddigani ayaa waxaa la leeyahay haatanba iyo kooxda kubadda cagta Chelsea wadahadalo ayaa maaragtay kooxda chelsea la furi doontaa banfika si ay kaga hesho xidigani banfika ayaa haatan waxay isku dayday inay xidigan sii haysato balse enso fernandes ayaa haatan waxauu ku adkeysanayaaba inay kooxda fasaxdo chelsea ayaana haatan waxaa laleeyaha waa kooxda ugu dhow ee xidigaani kasoo qaadan karta banfika xidigan ayaa haatan waxaa laleeyahay kooxda benfica waxa uu sheegay inay iska fasaxaan islamarkaasina uu doonayaba inuu tartan cusub oo galo haatanna waxaa ugu horeysa laleeyahaaba kooxaa doonaya xidigaani Kooxda kubadda cagta Chelsea xidigaani kooxa dhowr ah ayaa Premier League ka doondoonaya balse haatan Chelsea ayaa ugu horeyso iyadaana waxaa la rumeysan yahay inay tahay kooxda haatan ugu dhow ee xiddigani heli karto. Dhanka kale Manchester United ayaa si dhow waxay ula socotaa xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Borussia Mönchengladbach xidiga lagu magacaabo Marcus Thuram xiddigani oo heshiiskiisa gabagabo ku dhow yahay waxaa laleeyahay manchester united waxay ka doonan doontaa kooxdaasi waxayna doonayaan inay kusoo daraan safka kooxda kubadda cagta redevalis dhanka kale kooxda arsenal ayaa waxaa la filayaa inay labaatan milyan waa labaatan milyan ee kula soo saxiixato xidiga qadka dhexe ee lagu magacaabay yuri teleminis intool aan xirmin waa intuu furan yahay suuqa kala iibsiga janawari kooxda manchester united iyana waxaa la leeyahayba haatan waxay dooneysaa inta lagu jiro suuqa january inay maaragtay ay helaan saxiixa guulahayo cusub kadib bixitaankii guulahayo dubraafka kaas oo maaragtay iyadoo maaragtay dooneysaba inay haatan guulahayo lasoo saxiixato kooxda kubadda cagta manchester united ayaana waxaa la laleeyahayba waxay dooneysaa guulahayaha u ciyaara kooxda kubadda cagta atletico madrid ee ka ciyaarta horyaalka laliigaha ee dalkaasi spain united ayaana haatan waxay xooga saari doontaa guulahayahaasi jona black lagu magacaabo si ay ula soo wareegto markana ah, kooxaha kubadda cagta manchester united iyo arsenal ayaa xiiso waxay u muujinayaan saxiixa xidiga reer burtuqaal ee lagu magacaabay jeofalakis xiddigan ayaa haatan waxa uu ciyaaraa kooxda ka ciyaarta horyaalka laliigaha dalkaasi sbain ee atletico madrid xiddigan ayaa waxaa laleeyahay waxaa ku tartami doona kooxaha reer england ee ka ciyaara horyaalkaasi premier leaga ee kale ah arsenal iyo manchester united kooxahani ayaana xidigaasi waxay ku dagaalami doonaan sidii usoo qaadan lahaayeen kooxda kubadda cagta atletico madrid ayaa waxaa la filayaa iyana inay dalab inay lacag gaaraysa sagaal iyo toban milyan oo yuuro oo amaah ah inay ku fasaxdo xidigan iyadoo laleeyahayba iyadoo tiri koox allaala kooxda xiddigan rabto waa inay dhiibtaa sagaal iyo toban milyan oo gaaraysa oo ah lacagta yuurowga si aan amaah ugu dirno xiddigaani dhanka kale kooxda kubadda cagta brighton ayaa waxay adkeyneysaaba inay sii haysato xidigeeda lagu magacaabo alexis mark alister xidigan ayaa waxaa doondoonaya kooxaha brimer leaga ka ciyaara ay ugu horeeyaan arsenal chelsea iyo sidoo kale manchester united kooxda brighton ayaana haatan waxaa laleeyahay waxay ku adkeysaneysaaba inay xidigaani aysan ka fasixin safka kooxda brighton halka arsenal united iyo chelseana ay ku dagaalami doonaan sidii xiddigaani ay midkood usoo xergelin lahaayeen dhanka kale tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool georgian clob ayaa wax uu xaqiijiyey inaysan kooxdiisa wax saxiix cusub ah aysan sanadkaani amaba xagaagan waa suuqan janawri aysan sameyn doonin inta ka dhiman colob ayaa waxauu leeyaha laleeyahayba kuxadda haatanba kooxdeeda waay ugu filantahay xidigaha ii jooga sidaa daraadeed ma sameyn doono intuu socdo suuqa kaliibsiga iibsiga janawari cusub haddii aysan nagu soo kordhin ama aysanna qabsanba xaalad kale dhanka kooxda reaal madridna haddii aan eegno madriid ayaa waxay dooneysaa laleeyahay saxiixa xidiga daafaca uga ciyaara kooxda liverpool ee lagu magacaabo ibrahim konate xidigan ayaa waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta lagu magacaabo reaal madrid waxay dooneysaaba inay kusoo daraan safka kooxda cadcadka reaal madrid ayaa sidoo kale waxay u dhowdahaa laleeyahaba xidiga lagu magacaabo juda beligam xidigaas oo noqon doona xidiga ugu qaalisan ee real madrid abid lasoo saxiixatay xidigaas ayaana waxaa laleeyahay real madrid waxay ku dhiibowsaa lacaga aada u fara badan si ay ugu soo darto safka kooxda kubadda cagta real madrid dhegeystayaal iskusoo noqosho wanaagsan waxaan usii soconaynaa ama usii gudagelaynaa qeybaha ka harsan barnaamijka ciyaaraha markana kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa xidigaheeda william saliiba iyo bukayo saaka waxay u sameysay min hal sano oo heshiis kordhin ah si ay u badbaadisaa laleeyahay xidigaheeda si ay usii joogaan safka kooxda kubadda cagta arsenaal dhanka kalena jelsia ayaa waxay isku dayeysaa inay arsenaal ka hor istaagto saxiixa xidiga kooxda shaktar duniski xidiga lagu magacaabay kaala mudriig xidigan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu haatan doonayo ku biirista kooxda kubadda cagta arsenaal isagoo haatan la leeyahaba waxa uu ku sugan yahay dalka ingiriiska sida laga soo dheehday muuqaalo uu xidigaani soo dhigay barihiisa bulshada manchester city ayaa iyadana waxay u dhaqaaqaysaa saxiixa xidiga daayarka ah ee garabka kaga ciyaara kooxda barcelona xidiga lagu magacaabo ansufati manchester city ayaana dooneysa xidigaani inay kusoo daraan safka kooxdooda dhanka kalena xidiga inter milan ee lagu magacaabo romero lukaco ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu qaab toosa ah ugu biiro amaba ugu wareega kooxda oo haatan ku sugan yahay ee inter milan xidigan ayaa haatan qaab ama ah waxa uu kula joogaan naadiga reer talyaani ee inter milan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha kenya inuu idinkaga imaanayaa qeybihiisa dambena waa maraynaa dhegeystayaasha ayaan goor dhow qadadka taleefonka u furi doonaaye markaana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay u dhaqaaqeysaa saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda al nasar xidiga lagu magacaabo fasinta abubakar united ayaana waxay dooneysaa inay xidigaani qaabamaaha ay ku helaan manchester united ayaa waxay dooneysaa xidigan inay booskii oo ka baxay christiaano ronaldo ay bedel kaga dhigaan amaba ay ku buuxsadaan dhanka kale frank de jon waa xidiga kooxda kubadda cagta barcelona ayaa tababaraha kooxda manchester united eric tanhag waxa uu sheegay inuu haatan diyaar u yahay inuu kusoo biiro kooxda manchester united manchester united ayaana xidigan xiiso u qabta balse isaga ayaa markii hore iska diiday manchester united oo xidigan doondooneysayba isaga ayaa iska diiday xagaagan balse haatan xidigan ayaa waxaa laleeyahayba waxa uu fariin u diray tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united tanhag isagoo u sheegay inuu haatan diyaar u yahay inuu kooxda kusoo biiro dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan nambarka toddoba afartan iyo sagaal labaatan iyo toddoba afartan iyo shan waxaad nala falanqeyn doontaan kooxihiina iyo weliba suuqa kala iibsiga furaha toddoba afartan iyo sagaal labaatan iyo toddoba afartan iyo shan kooxda xaggee naga soo wacaysaa magacaaga iyo kooxda taageerto guda galo waa cabdiraxmaan xaan shigiisa waxaan joogaa degmada yaashi waxaan taageerada waa kawada arsenal waayahay arsenaal kaalinta koowaad ee premier league ay ku jirtaa afartan iyo saddex dhibcood caawana way ciyaari doontaa iyadoo weliba caawa la ciyaarayda newcastle united oo kaalinta saddexaad haatan ku jirta xagaagaana laga yaaban aad iyo aad runtii caawa waxaan rajeynayaa guul aad iyo aad weyn inay hesanaysaa kafaaga kubadda cagta arsenal ee dhamaana sii dheereysan caawa marka guul aa u rajeynaya aad iyo aad iyo aad waayahay aada baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga ayaan fursadiisa siin doonaa soo dhawow dhegeysta magacay meeshaa naga soo wacayso waxaan kaa soo wacaa degmada wadaag waaya kooxdaada chelsea waa chelsea haye chelsia sanadkan maxaa ka leedahay aad iyo aad xaaladeeda waa iska bariga dhexe kaalinta sagaalaadna way ku jirtaa xalayne aad iyo aad waxaa moodaa daafacyada inay wax ka aragto saxiixa ay haatan ku dhowdahay ee eso fernandes maxaa maxaas leedahay saxiixan daafaca oo soomaan oo faransiiska haatan waxay dooneysaa xidig qad qaddaxa oo u ciyaara kooxda kubadda cagta bonfica xulka argentiin enso fernandes si fiican waa soo dhaweyneynaa saxiixaas dadka dhexaa laakiin weeriyahana inay kusoo dartaan alxamdulilah qaaro weerarka ka dhimo aad iyo aad aad aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka qaybta uga qaadata dhegeystaha xiga soo dhawo dhegeysta waynu ku maqalnaa magaca meeshaa naga soo waceeda iyo kooxdaa taageerto waayahay dhegeystayaal markaana haddii aan eegno xidig lagu magacaabo christiaano ronaldo ayaa waxaa la leeyahay uu kula jiro kooxda alnasar waxaa ku jiro qodob dhigaya inuuna newcastle united qaab amahaah ugu tegi karo haddii uu usoo baxdo amaba kooxdaasi usoo baxdo tartanka champions leaga maadaama newcastle united iyo naadiga alnasarba ee labaduba hal maamul isla leeyihiin ronaldo ayaana haatanba waxa uu fursad u haystaa inuu dib ugu soo laabto horyaalka premier leaga iyo weliba qaaradda yurub si gaara ah tartanka champions leaga waa haddii kooxda kubadda cagta newcastle united ay haatan ku jirto kaalin saddexaad ee horyaalka premier leaga ay usoo baxdo tartanka champions leaga dhanka kalena xidiga lagu magacaabo badiyaashal ee kooxda kubadda cagta jalsia lasoo wareegta ayaa waxaa laleeyahay haatanba waxa uu ku sugan yahay magaalada london isagoo la filayaba inuu tijaabada caafimaadka u maro kooxda kubadda cagta ee arsena waa jalsiya dhegeystaha xiga soo dhowow dhegeysta waa dhowahay walaashayda adigii farsiyaaqaanka meerta idaacadda kulmiya iga leeyahay door wanaagsan wanaagsan aa kuleena magaca meeshaa naga soo waceed iyo kooxdaada waynu ku maqalnaa waxaan filayaa dhegeystahaasi inaynu ismaqli laanaha markaana haddii aan fiirino liverpool ayaa waxaa laleeyahayba waxay ka shaqeyneysaa suurtagalnimada ah inay lasoo saxiixata xidiga lagu magacaabo matias nunes xidigan ayaa waxa uu ka ciyaaraa horyaalkaasi brimer leaga waxa uuna u ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo wolfis liverpool ayaana waxaa laleeyahay xidigaasi ayay rabtaa inay lasoo wareegto soo dhawow dhegeysti waaya ismahaan kooxdaada manchester city soo maaha aad iyo aad city kaalinta labaad ee premier league ee sanadkaani fadhida iyadoo dagaal weyn kala kulmi doonta arsenaal aad iyo aad khamiistana waxay la ciyaari doontaa jelsiya waayahay aad baad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka qeybta nagala noqotay markana arsenaal ayaa waxaa la leeyahayba amaba waa kooxaha arsenal manchester united iyo chelsea ayaa saddexdoodu waxay ku dagaali doonaan inay lasoo wareegaan saxiixa xidiga lagu magacaabo jo felix oo u ciyaaro kooxda atletica madrid atletico ayaana waxay dooneysaa shan iyo toban milyan oo yuuro inay bixiso kooxda xidigaani dooneyso iyadoo ku dari doonto lix milyan oo xidigaani mushaarkiisa ah dhegeystaha xiga ayaa markaani soo dhaweynaya soo dhawow dhegeyst waanu ku maqalnaa soo dhowow haye kooxdaada waayahay markaana arsenaal ayaa waxaa laleeyahayba waxay dalab labaad ka gudbisay xidiga kooxda shaktar u ciyaara ee lagu magacaabo meykalo mudriig xidigani ayaa waxaa la filayaa dalab boqol milyanah inay dalbato kooxdiisa arsenaal ayaana waxay isku dayeysaa xidigaas inay keento soo dhowdhageys wanaagsanaynu ku leenahay kooxdaada iyo magacaa kooxdaan taageero ah kooxda jelsiyaqaayo sanadkanito ah maartay meelaha hoose ku jirto aada iyo aad jelsi sanadkan waa ka jiiftaa inay tahay kooxdii maartay ugu liidata abid aan aragno inay tahay kooxda jelsi waryaanadii bisaayadan iyo dadkan waxaana soo qaadanaysa maxaan qabaa baayo in la gelina naadisanayo aad iyo aad maxay u baahan tahay isleeda inay marka ku leedoonto shabaka ugu xoga sababto tababara hadda kooxda jelsi macalinka uga magirtaan macnaha ama maaragtay waxaa ka awood badan kooxda magaceedii sumcadeeda ka awood badan waxaan rajeyna in maarata macalinkan la bedeli doono macalimiin waaweyn oo dalka joogtin lasoo lasoo qaban doono aan insha allah inta ka dambaysa anagaan isbiina waxaa walaashay door wanaagsan duhur wanaagsan ayaanu ku leenahay sida wacan ee barnaamijka qaybta uga noqotayna waan kaaga mahadcelinaynaa qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii siqeynaa dhegeystayaal markana kooxda kubadda cagta manchester united iyo bayer munig ayaa waxay xiiseynayaana laleeyahayba daayarka xulka faransa u ciyaara xidiga lagu magacaabo colomowani xidigaasi oo haatan u ciyaara kooxda frankfort kooxdaasi ayaana waxaa laleeyahay waxay dalbaneysaaba lacago gaaraya lixdan ilaa iyo toddobaatan milyan oo yuuro iyadoo tiri koox alla kooxdii dooneysa waa inay lacagahaasi keentaa qaybaha dambe ayaan kusii siqeynaaye markaana dhegeystaha xiga soo dhawo dhegeyst waaynu ku maqalnaa soo dhawow waayahay saaxiibkaasi waxaad moodaa inaynu ismaqli kari laanahay markana kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxay ku guuleysanaysaa ee laleeyahay saxiixa xidigii sagaaliyo toban sano jirka qadka dhexe xidiga lagu magacaabo maxim brown xidigaas oo kaga imaan doona kooxda falees Manchester ayaana waxaa leeyahay xidigaasi ayaa haatan waxay doonaysaaba inay kusoo darto safka kooxda sitiisinka ee horyaalkaasi Premier League. Avec Red One, est-ce que ça marche? waa tahay dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha k n n o aad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka